in dadka beenta u saaxiibka ah, yasduquuna fiiha ay run sheegayaan asidqa runtii ay sheegayaan alladii runtaasoo tatiibu bihi ay ku wanaagsanaato nafsu lmuxadithiina dadka oo wax waramaya naftooda ay jeceshahay hadday dadkii caamada ahay iyo dadkii beenta u saaxiibka ah, haddiiba xaalaadkaas laga helaya kaana ahlu taqwa intaas mirihii lasoo waday maanta dhan intaa weeyaan kaana ahlu taqwa dadka cabsida alla u saaxibka iyo wasidqi runta fii kulli xaalaatihim xaalaadkooda dhammaantooda yaa awlaa awlaysan oo kaga habboon an yataxafaduu inay dhowrsadaan cinda awla lumuuri umuurta tan ugu awlaysan bihim ayaga an yataxafaduu cindahaa inay agteeda dhowrsadaan yani haddiiba ay tahay dadkii mowd iyo meelo qaarkeed markii ay imaanayaan dadkii beenta sheegaya xataa hadday run sheegayaan dadkii ahlu taqwada ahay iyo salaaxa lagu yaqiinay ayagaa ku awlaysan an yataxafaduu cinda awla lumuuri amaryaasha tan ugu owlaysan bihim ayaga an yataxafaduu cindahaa agtooda inay dhowrsadaan oo ah fii annahum ayagii wadicuu in la dejiyey mawdica alamaanati amaanada makaankeeda oo la dejiyay ummadda dhan ay ka dhigteen dad ahlul amaano ah oo wanusibuu la oogay oo la istaajiyey aclaaman liddiini diinta ilaahay calamyaalka ayagoo loogu hanuunaya inay yihiin dadkii laga dhigay ayaga owlaysan inay wax allaale waxay warramayaan ay aad u adkaystaan oy dhowrsadaan oo wa kaanuu ay ahaadaan caalimiina kuwa og bimaa alzamahum allahu ilaahay wuxuu ku laasimiyey oo min asidqi run ah fii kulli amrin amar kulligiisa laga run sheego marka kuwaasaa sii owleysa wa ana alxadiida xadiidka nebiga laga wariyane oo fi lxalaali waalxaraami ku soo arooray acla alumuuri inay tahay iga og bowley umuurta tan ugu sarrayso iyo wa abcaduhaa midda ugu sare oo ugu fog min an yakunuu fiihi xadiidka inay ahaadaan mawdicu dimmatin tuhmo mawdiceeda wuxuu u jeedaa haddii dadkii saasba hadalkii horo ayba sidii aan kuu sheegay meelahaas qaarkood ay taxafudayaan dadkii ilaahay ka cabsanay oo ahlu salaaxa ahay ayagaa ka owlaysan dadkaas kale inay horta mar kastaba run mooye wax kale ayna sheegin haddana inay runtii aada ugu sii adkaystaan markay ku tacalluqda xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah haddana xadiidkii xalaal iyo xaraam ayagoo laga dhigtay dadkii diinta tusaalayaalka u ahay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina dad la yiri baa jiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala a'ima u ka dhigay walidaalika in qofkii ou noqdo inuu noqdo imaam fi diini yuqtadaa bihi waa daraja aan la wada gaarayn marka dadka mu'miniinta daa'iman saasay ku ducaysanayaan ayib marka dadkaas hadday saas tahay waxaa waaba kasii daran tahay buu leeyahay fii annahum dadkii wadicuu in la dejiyo mawdica alamaanati dadkii muslimiinta ay ku kalsoon heblow maa sheegay hadalkaa nin aamin awa ah wa nusibuu la ogay aclaama lidiini diinta ilaahay inay yihiin tusaalayaalkood oo wa kaanuu ay ahaadeen caalimiina kuwa og bimaa alzamahum allah ilaahay wuxuu ku laazimiyey oo min asidqi run fii kulli amrin wa ana alxadiida xadiidkane oo nebiga la wariyey alwaarida fi alxalaali waalxaraami acla lumuuri inuu yahdan umuurtan ugu sarrayso iyo waabcaduhaa lnnahu eh, waana alxadiida aclaa khabarkii weeyaan anadii khabarkeedii alxadiida isimkeeda acla lumuuri wa abcaduhaana aclay ku cadfan tahay way fiican tahay acla lumuuri wa min an yakuuna inuu ahaada muxadidkii fi fi dalika alkhabari mawdicu mawdica dinati min an yakuuna fiihi haddii khabarkii isimkii kaana in laga dhiga muxadidkaa fiican wa asaafog min an yakuuna inuu ahaado haddii lidaa fiihi fii dalika alkhabar aw xadiidkii mawdicu dinnatin inuu ahaado oo isimka laga dhigo haddii la yidhaahdo min an yakuuna muxadidkii inuu ahaado fiihi fi lxadiidi mawdica dinnatin oo khabarkii labada waa socon karta waqad qudima ilayhim waxaa loo hormariyey fi lxadiidi can rasuuli illaahi xadiidka nebiga markii la waramayo bishayin baa loo hormariyo hordhac looga dhigay lam yuqadam ilayhim ayaga aan loo hordhacsaynin fii gayrihi xadiidka nebiga waxaanan ahayn culammadii saas ahayd oo og ilaahay inuu makaanada u yeelay iyo runta waxay tahay iyo wanaaggeeda ayagoo saas u ogaay yaa haddana markii xadiidka nebiga loos in laga hadla noqdo yaa waxaa loo sameeyey hordhac oo nebiga xadiidkiisa inuu haddana ihtimaam iyo xaq gooni ou leeyahy haddana gooni baa loo sheegay ayagooba awal beenba aan sheegayn yaa xadiidkii nebigaa layidhi ninkii been ka sheega dhibaatadaasaa ka imaanay arrintii marka juhdiga waa la sii laba laabay saas weeyaan waqad qudima ilayhim waxaa loo hormariyay fi lxadiidi can rasuuli illaahi markii laga warramaayo bishayin baa loo hormariyoo hordhac looga dhigay lam yuqadam ilayhim culamadii aan loo hormarin fii gayrihi oo muxuu yahay shaygaas waa kana fa wucida waxaa loo loogu macnaha goodiyey cala alkadibi calaa rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisaoo lagu been sheegto annaaru naar baa loogu goodiyey oo la yidhi naar baa ku dhacaysa ninkii nabiga been ka sheegay calayhi salaatu wasalaam taasaa waxay keentay culammadii inay juhdigoodii laba laabaan oo ay nebiga xadiidkiisa calayhi salaatu wasalaam aad haddana ay u ilaaliyeen marka intaasoo dhan waxay ahayd xadiidkii nebiga min naaxiya alcaqliya bay ahayd hadda waxaa la bilaabayaa istidlaalkii min naaxiyati ashariica khabarkii waaxidka ay xujo yahay laakiin hordhacii xadiidka nebiga loo sameeyey baa horta la sheegaya wuxuu leeyahy musanifka cabdulcaziiz bimacnaa akhbaranaa cabdulcaziiz can muxamed bni cajlaan can cabdilwahaab bni buktin can cabdilwaaxid الnasri can waailata bn اlasqع can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qaala nebigu waxau ri ina afra alfira beenta tan ugu sii adag oo ugu sii been badan man shaksi weeyaan qawalanii igu qowl abuurtay oo igu been abuurtay maa lam aqul aniga waxaan dhihi ayadooba qof lagu been sheegta ay baraka jirin yaa haddana waxaa beenta ugu sii been badan man qawalanii ninkii igu hadal abuurto maa lam aqul waxaan aniga aanan dhihi iyo waman araa ninkii tusiyo caynayhi labadiisa indhood maa lam tarayaa waxayna arkin iyo waman idacaa ninka sheegta ilaa gayri abih beenta waabay kasii kala daran tahaye tanaa u sii daran baa layidhi ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku been abuurto layskuma haysto ninkii nebiga been ka sheego in ay tahay min kabaa'iri dunuub dembiyaasha qofka uu samaynay kuwa ugu waaweyn inay tahay layskuma haysto qaar culamaa oo juwayni ay ka mid yihiin waxay baleeyihiin ninka hadduuba nebiga ka been sheego islaamku waa ka baxay towbana maba la habo yacni towba male ilaa an yuqtala fiiri marka intay la eg tahay waxa weeyaan taas marka la fiirin waxaa la leeyahay liannahu ninkaas wuxuu la mid yahay nin nebinimo sheegtay waa soo aniga nebi muxamed baan hadalkiisiiba wuxuu ka dhigayaa hadal shareeca waxna lagu xarimay waxna lagu xalilay marka hadalka inuusan sahlanayn ninka waa gaal dhahay wax hadalkiisa meel buu saaran yahay liannahu khatar weyn weeyaan tashriic waay walidaalika eh, waxaa la yidhaha saan hore idinkugu sheegay ashirku billaahi waxaa ka sii xun wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun maxaa yeelay wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun waxaa la yidhi ilaahay markaad adu ilaah kale aad kula wax kale shirki aad kula yeeshid nin daciif oo ilaah caabudayo oo dhahay ilaahii weynaa waxbaa igu tari waayo ilaahaan yar ha kaalmaysto saasaad adiga ictiqaadsantahay ninka wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuuna ilaahaas maba jire anaaba ilaah ahooba wax idin jidaynaa macnihi saas w inkirna waa tahay waxayna dheeraad u tahay tashriic weeyaan walidaalika shareecada islaamka waxadan hubin in ay shuhro raadis iyo meel ha lagaa sheega iyo qowl aan la aqoonin la imaashadiisa iyo wax kuu tari mayso walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu calى اllahi اlkadib ina aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba ywma اlqiyaamati laa yuflixuun yani wax ka weyn ma jiraan marka qofka waxaa haboon haddii adiga aad tahay nin yatasadar lilmujtamac in aad waxaad leedahay wax huban ay ahaadaan shareecada islaamka ah haddaad tiraa culammadan saasay qabaan qoladan kale saasay qabaan daliilkoodii waa kana sidaanaan raajaxsan adiga wax ma aadan sheegin laakiin saanay tahay anaa eriyey maa yanfac liannahu inaad meel u saartiday u baahan tahay taas waa qayb qaybta kale waxa weeyaan markaad xadiid nebiga ka warinaysa caado annaga waxaan iska leenahay ninka dadka markuu wacdinayo ama uu wax u akrinayo dadka inuu wax uun ku beer la xawsado inuu soo raadsado waxay rabtaa iska ahaato maa yanfac waxaa la rabaa haddaadan xadiidka cilmigiisa iyo sida isnaadka loo raadiya aadan garanayn waxaa jirta kutub la yaqaano oo axaadiida oo mashhuur ah oo saxiixa ah, oo sunan ah marka mawduuc baa lagaa dalbay inaad muxaadara ka jeedisid ama khudba aad ka jeedisid inaad kitaabkas iska soo qabsato ma ah maala aniga waxaa layidhi waxaad ka hadashaa mawduuca sidqu walkadib fi lislaamka hadal marka la yidhaahdo waxaan aadayaa eh, bukhaari muslim sunna abi daawuud kitaabka la yidhahdo kitaab aladab yani oo saxiix albukhaari am muslim wuxuu ka sheekaynayaa makaarim alakhlaaq runta faa'iideeda beenta waxay leedahay axaadiidii dhan buu meesha iigu soo jamcinaya marka anigimaan meeshaas ka soo qaato sharxina aan ku darsado maa fiiha ay mushkila laakiin kitaab yar oo meel iskaga qoran xadiid qaala rasuulullaahi baa yidhi qaala rasuulullaahi lama raba sidaas ayada waxaadan ogeyn sida kuu imaan doonto man xadatha xadiidan yaraa annahu kadibun fahuwa axadu lkaadibayn waa noo imaan doona marka xadiidka nabiga calayh salaatu salaam in loo dadaalo waa sharci oo aada nebiga ka warramaysa wabittaali ma aha uun iska sheeg ma ah walidaalika waxaa la yidhahdaa maa saxa can rasuuli illaahi fiihi gunyatun camaa lam yasixa yacni nebiga waxaa ka ansaxay baa nooga filan wixii lagu been abuurtay macno ay leeyihiin ma marka waxa nebiga ka ansaxaaba gaanka ka batoonba gaari laan ahayd intii ayada ahayd inaad xaawishid meesha ay ku kala taamo sida lagu kala gaaro inaad ogaatidaa laga rabaa marka meeshaas waa lagu diyaariyey meel ka soo qaada keli a loo baahanya ayib marka xadiidka nebiga ninka beenta ka sheegaysaan kuu sheegay waa gaal miya mase maya jumhuurta waxay qabaan gaal ma aha laakiin waa waa nin dembi weyn galay weeyaan towbadiisana waa la aqbalo maadaama waxaa layidhi haddiiba gaalba ou towbada ka keenay ou ilaahay ka aqbalayo gaal ma ka fogaan karo marka nin kasta oo muslim ah ama gaal ah tawba waa u furan tahay laakiin tawbadii waa laga aqbalaa ayib laakiin waxaa laysku haystaa tawbadii asigay khusaysaa baynahu wa bayna allah laakiin xadiidkii ma laga aqbalaa mar kale qolaa waxaa leeya man juriba calayhi bilkadibi maratan walow taaba ila allahi waxasuna tawbatuhu laa yuqbalu xadiid mayaal baa lagu tuuray liannahu yaa markhaati nooga ah mar kale inuu nahoosgeliya baa leeyahay qoladaas haas qabto muxadidiinta ka mid aho marba hadduu been sheega way waa waa dhammaan qolo kale waxay leeyihin ma ah haddii tawba uu keeno ou tawbadiisa calaamaadkeedii oo inay qabuulka tahay ay ku caddahay wixii markaa ka dambeeyo ou caddeeya wixii uu been hore u sheegay ee noo caddaata ninkan inuu tawbadiisa wixii hadda ka dambayso in loo fiiriyo markaa wixii ka dambeey in xadiidka la aqbala in kale qeyb kale waay marka almuhim xadiidka rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu u baahan yahay dadaal ninka hadduu karaankiisa ahayna kutubtaas islaamka oo la wada yaqaano axaadiid inuu ka soo qaato wuxuu rabo inuu meesha ka hadlo inta kalena uu ka aamusa wax ka fiican ma laha ayib marka waman ara caynayhi labadiisa indhood ninkii tusiyo maa lam tarayaa waxayna arkin iyadana waxaa weeyaan riyada waxaa la yidhaahdo dadka waxaa u baxalan kugu riyooday waaba laysaga kaftamaa qofkii waxaasaan arkay dad baaba waxa weeyaan karaamay ku raadsanaa waxaa laleeyahay adigoo waxaan ku arkay xalay jannada ku jiro adoo waxaan ku arkay dadkii baa caloosha loogu jilacsanaya ninkaa ma oga dhibaatada si isku geynayo waxaa weeyaan been la sheega waxaa ugu been badan araggiisa xalay baan hurdo waxaan arkin ninkii tusaalayd nebiga waatuu xadiidkii bukhaariga ahay ninkii man ara caynayhi maa lam yaraya kullifa an yacqida bayna shaciiratayn laba xaboo misiga ka yaryar laba sisin ma isku xariirin karta jawaabtii maya waay macnihii saas hadday aad ilaa aad taas isku xariirisaad naarta ku jiraysaa waxay la mid tahay xataa yalija aljamalu fii sami khiyaar yani ritigeel goormaad gelinaysaa cirbid meel yar ay ka duleyshay hadduusan gelayn weligaa naartaad ku jiray macnii saasu liannahu culliqa calaa mustaxiil shay mustaxiil haddii lagu xiro weligeed bansheeguma marka eh, waa aad bay u adag tahay qofka wuxuusan aqoonin inuu sheego haddii xataa waxa aad aragtid nabiga calayhi salaatu salaam diintiisa wax uu nooga tegay malaha riyaad aragtay riyada hadday xun tahay oo wax xun aad aragti adoo qof la dilaya ama adoo lagu dilaya ama reerkaada wax ku dhacayaan inaad markaas acuudu billahi min ashaytaan rajiim aad tiraadid oo dhinaca bidxee aad wax ku tuftid oo dhinaca kale u gadoontid cid bani aadam aad u sheegin mana ku dhibaysa nabigaa kuu ballan qaaday akhuunaa riyaroo caawa arkaya caawo dhan buu la murugaanaya taasaa igu dhacaysa maashisaan ka baxaya hadiga nebiga haddaad khilaaftid way kuu daranta haddii ree fiican aad aragtayna nin wanaagsan oo ahlu cilmin oo khayr badan inaad u sheegtid hadduu kuu fasiro liannahu awal taa'iri ninka kuu fasiro sidii ahaanay biu ahaanaysa marka xataa aadaabtaasay leedahay riyada qofka hadduu arko maxaa yeeley waxay ka mid tahay riyada bushraa qofka mu'minka loosoo hormariyo wanaag waa arki karaa shar haddaad aragtidna haddii haydiga nebigaa sidii uu ku yidhi aad u raacdid kuma dhibaysa meeshay ku haraysa waman idacaa ilaa gayri abiih niman aabbihiis niman ahayn ninkii sheegtaa layidhi aabbaha aabba aan ahayn ninkii magaciisii aabbihiis buu bedelay waxaa weeye ikhtilaatu alansaab waa dembi taxqiir liwaalidihi aabbaha oo xaqirtay oo adiga ku dhalo aan aad tiri imaba dhalin dhibkeeday leedahay taas waxay ka imaan kartaa meelo badan dadka baasaboorraha qaato oo dhan magacyaalo aanan jirin qofki inuu ku shaqaysto ama magac uusan qowlahayn inuu samaysto inuu marka hore ka fiirsado inkastoo xaala duruuf mucayana ay jirto oo aniga aanan dhayn hadda way banaantahy aanan dhayni liannahu cilmigeedana umalihi dembigeedana in isku qaado dooni maayo laakiin eh, qofkii inuu ka digtoonaado marka hore wax kasta haddaad cilmi ku geshid hadhowdi dambe waxaa weeyaan waa way fiicnaanaysa ayb musanifku waxau leeyahay cabdulcaziiz can muxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula allahi qaala nabigu wuxuu ihi man qaala calaya ninkii aniga igu yiraahdo igu been abuurto maa lam aqul waxaanan dhihin falyatabawa maqcadahu falyatabawa ha diyaar garow maqcadahu makaanu fadhigiisa min annaar haddaba meeshuu naarta ka fariisan lahay ha iska sii diyaarsado ninkii aniga waxaan aanan dhihin iga yiraahdo beenta yani nebiga laga sheegay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo dadka mu'miniinta uu sheegayo nebi moxamed ala yihi walow taqawala calayna bacda alaqaawiili laأkhadna minhu biاlyamiin uma laqaطacna minhu اlwatiin famaa minkum min axadi canhu xaajiziin hadduu nebi moxamed been iga sheegi lahay ilaahay baa yidhi sidaasaan cuquubo ku samayn lahay ninkii nebi moxamed been ka sheegana sidaas asigana qabsanaysa ilahay agtiisaas weeyaan yaحyى بن سليم عن عbayd اللh بن cمر عن أbي bكر بن sالم عن sالم عن بن cمر أن النبي صلى الله عليه وسلم qaala نبgu wxuu ihi in اladii ykdib عalaya qofka aniga iga been sheegay yubnىa lahu bayt baa loo dhisaa fi الnaari guri baa naarta looga dhisaa keligiis lagu cadaabay nebiga ninkii been iga sheega buuri xadaanaa camru bna abi salamata can cabdilcaziiz bni muxamed can usayd bni abi usaydin can ummihi qaalat qultu waxaan u ihi liabi qataada waxaan u idhi maa laka laa tuxadiu maxaad ugu sheekayn ladahay can rasuuli illaahi kamaa yuxadiu nnaasu canhu dadka nebiga say ugu waramayaan saxaabi nebiga la dhaqmaa tahaye maad wax noo sheegtid qaalat waxay tihi faqaala abu qataada wuxuu yidhi samictu rasuul allaahi baan maqlay yaquulu a soo dhahayo man kadaba calaya ninkii igu been sheego falyaltamis ha u dalbado lijanbihi dhinaciisa madjican makaanu jiif min annaari looga jiifto fajacala rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu guda galay yaquulu inuu leeyay daalika oo wayamsaxu larda ardadan ou masaxayo biyadihi gacantiisa ninkii aniga igu been abuurtaa la yidhi meeshuu jiifalaayo hadda hasii hagaagsado nebiga markaasoo arintaas noo caddaynaa tusaale saas dhehe dhulka saas uu leeyahay iyadoo xaqiiqa waaqica ay lamid tahay oo iyadoo dhacday oo kale ay la mid tahay marka meeshii qofka uu samaysan lahay haddaba ha iska sii hagaagsado nin naar galay weeyaan ninkii nabiga calayh salatu salaam been ka sheegay sufyaan can muxamed bni camrin can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula allahi qaala wuxuu ihi xadiuu sheekeeya can bani israa'iila reer bani israa'iilka sheekeeya walaa xaraja dhibna idinkama saarno waxadiuu anii anigana iga waramo waxaan idinka sheegay walaa takdibuu calaya laakiin waxaadan hubin ha iga sheegina reer bani israa'iil iyo xaaladooda iyo siday u qaybsamaan iyo waxa loola jeedo iyo shareecada islaamka waxaan annaga aan kula dhaqmayno yani darsiga awalkiisa baan kaga soo hadalnay shariidka ugu horeeya ama kii labaad cajalkii labaad meelahaas bay ku dhex jirtaa eh, suura guud baan kaasoo siiyey reer bani israa'iil wax lagala jeedo oo yihiin iyo sida ninka muslimka ula dhaqmay ma aha reer banu israa'iil kutubtoodana waa la akrisa karaa cumuumanna ma aha waxaa rabo eh, wixii laga soo guuri karana waa laga soo guuri karaa macnaheedii ma aha baabkana ma wada xirno an xadiu can bani israa'iila waay laakiin waxaa aada u fool xun hadda muslimiinta dhibaatay ka haysataa ama tafsiirkii qur-aanka ahaa ama axaadiidii nebiga markii la fasira noqoto waxaanan hubnin oo nebiga aan ka sugnayn reer basri inaa in laga soo guuriyey yaa waxaa looga dhigay tafsiirka ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala qisas oo dhacday baa jirta maalan oo qur-aanka uu ka hadlay maalan marka watlu calayhim naba aladii awxaynaa marka la yihahdo ninkaas saasoo ahay meeshaasoo ku dhashay taabuu ahay asxaabu lkahfi markii laga hadlayo tafaasiil dheer badan eygooda saasuu u yiilay eyga saasay ahaayeen markii laga hadlay daabadii oo kale oo waxyaalo badan oo ilaahay uu xikmo ugu aamusay ninka muslimkeena yanbaqii an yaqifa maa waqafahu llahu cindah ilaahay meeshuu noo joojiya aan iska joogsan ay ahayd in laga soo guuriyo tafsiir looga dhiga ma ah laakiin reer bani israa'iila saas le haddii layska yidhaahdoon kitaabka ilaahay lagu sheegin run iyo beentooda waxa weeyaan ayagay qusaysaa taas ayib markaasuu wuri wa haadaa xadiidkan ashaddu xadiidin weeyaan ruwiya can rasuulillaahi laga wariyey fii hada ay fii hada almajaal wa calayhi xadiidkaana ictimadna ayaan cugsannay maca gayrihi axaadiidii ka horaysa oo waxaan u cogsanay fii an laa naqbala inaan aqbalin xadiian ilaa min iqa nin iqa mooye iqa waxaa lagala jeedaa nin caadila ah oo daabita ah. wa nacrifa aan garanay ilaa fii an laa naqbala xadiian ilaa min iqatin wa nacrifa aan garana sidqa man shaksigii runtiisa xamala xadiid xadiidkii soo ximbaaray min xiina btudiya xadiidkii markuu warinaya laga soo bilaabo ilaa an yabluga bihi muntahaahu meesha ku dhammaad intii laga gaaro xiina btudiya min awali sanad ilaa an yabluga muntahaahu meesha ku dhammaado isnaadki labadaba waa lagu fasiri karaa fain qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo wamaa fii hada alxadiidi xadiidkan maxaa ku sugan oo min adalaalati tusaanta ee calaa maa wasafta axaadiidtii ka horaysa kan muxuu kaga duwan yahay haddii la fiiriyo kuwii horaaba ka ad adkaayaaba aada uusii cabsi badnaay qiila waxaa loo leeyahay buu ihi qad axaata alcilmu wuxuu koobay ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam laa ya'muru axada shaksi inuusan faraynin bixaalin xaalaka wax kastaba bixaalin abadan xaalo kastaba an yakdiba inuu been sheega calaa bani israa'iil nebiga xadiidkiisa xadiثhu can bani israa'iil markuu leeyahay ma aha reer bani israa'iil ha laga been sheega ma ah walaa calaa gayrihim gayrkooda in laga been sheega nebiga ma farin faidaa abaaxa nebiga hadduu baneey alxadiida can bani israa'iila in laga warramo falaysa ma aha nebiga abaaxa abaaxada dambe ubood faidaa abaaxa nebiga hadduu baneey alxadiida can bani israa'iila reer bani israa'iil in laga warrami karo xadiثuu can bani israa'iil ou yihi nebiga falaysa nebiga ma aha abaaxa kii banay an yaqbaluu inay aqbalaan alkadiba calaa bani israa'iil reer bani israa'iil halaga been sheega nebiga halagu been sheega ma aha macnaheed wa inamaa abaaxa nebiga wuxuu banay qabuula dalika khabarka in laga aqbalo caman shaksi xadatha bihi reer bani israa'iil ka waramo oo minman ka mid a eh yujhalu sidquhu wa kadibuhu beentiisa iyo runtiisa aan aqoonin reer bani israa'iil saasay ahaa jireen hadduu yidhaahdo waxaan leenahay reer bani israa'iil saasay ahaa jireen ninkaasaa noogu warramay marka ma naga saarna ninkaan reer bani israa'iil ka warramay nin runlow e eh miya mase nin beenlow ah miya ma naga saarno laakiin waxaan ognahayoo beene reer bani israa'iil ma ka sheegayna buu leeyahay ayib walam yubixu nebiga ma uusan banaynin aydan aman yucrafu kadibu beentiisa ninkii la yaqaana in laga waramo ma banaynin liannahu yurwaa canhu nebiga waxaa laga wariyey annahu nebigii inuu yiriyey man xadaa bixadiidin xadiid ninkii waramo wahuwa yuraahu asoo u malaynaya kadiban inuu yahay fahuwa axadu lkaadibayni inuu yahay liannahu yurwaa canhu nebiga waxaa laga warramay siiqatu tamriid weeyaan xadiidkaas macnihiisa daciif ma ah sida shaarixa uu isku sheegay wa hada alxadiidu rawaahu muslim fii saxiixi yani xataa ninkaas shaarixa ama muxaqiqa fiihi mulaaxada liannahu inuu yidhaahda ma ah rawaahu muslim fii saxiixihi ma ah sida daqiiqa waxaa weeyaan rawaahu muslim fii muqadimatihi inuu yidhaahdo muslim intuusan saxiixiisa bilaabin muqadimo dheer oo culuumu ulxadiid iyo nebiga xadiidkii sida looga dhowrsanayo iyo sida loo ilaalinayo ah yuu muslim ka wariyey marka muqadimadaas axaadiidta muslim uu ku sheegay darajadeeda lama eko markuu xadiidka saxiixa bilaabay wixii ka dambeeyey marka axaadiid alatii fii saxiixi fii muqadimati saxiixi muslim darajadeeda waa ka hooseysaa axaadiidta fii saxiix muslim ku jirta oo kale marka daqiiq waxaa la yidhahda hada alxadiidu rawaahu muslim fii muqadimati saxiixi haba saxiixa ahaata laakiin darajadaas sarraysa ma gaari karto ayib waman xadaa can kadaabi nin been ninkii ka sheekeeyo nin beenlow ee ninkii ka waramo lam yabra' min alkadibi beentaas beri kama noqdo liannahu yaraa wuxuu arkaa alkadaaba ninkii beenlowgaay fii xadiidihi kaadiban inuu yahay nin beenlow ah nin aada og tahay been inuu sheegayo hadalkiisa inaad soo guurisid oo dadkii aad ku wareerisid adiga beentii waad la wadaagsanaysaa laakiin nimaad ogeyn ood aqaani inuu caadil yahay inuu been u yahay ninkaasaan ka maqlay baad iska leedahay laakiin inaad tidhaahda hadalkaas waa jiraa saasuu u dhacay ma bannaano laakiin ninmaa ii waramay inay tidaa saasaa wanaagsan ayib walaa yustadalu looma deliishto calaa akari sidqi اlxadiidi xadiidka runtiisa iyo wa kadibihi xadiidka beentiisa ilaa bisidqi اlmukhbiri ninka waramayo runtiisa iyo wa kadibihi beentiisa mooye xadiidkan waa run kanna waa been lama dhahayo ilaa ninka warama hadduu runlow yahay waa runaa laleeyahy haduu beenlow yahay beenaa laleeyahay ilaa fi lkhaasi alqaliili in yar oo gaar ah mooye oo min alxadiidi ka mid ah yaa la garan karaa inuu been yahay asoon loo fiirinay ninka yiriyay wadalika an yustadalla in loo daliishta waayo calaa asidqi waalkadibi fiihi calaa sidqi runta iyo walkadibi fiihi fii dalika alkhabar waxaa loo daliishanaa bian yuxadita almuxadisu ninkii muxadidkaa inuu waramo maa laa yajuusu waxaan banaaneen an yakuuna miluhu asigoo kale in la helo ayna bannaaneyn aw maa inuu waramo yukhaalifuhu oo ku khilaafayo maa huwa maa huwa ahbatu wax asiga ka awood badan iyo wa akharu dilaalaatin ee ka tusayn badan oo ka tusaalayaal badan bisidqi minhu asiga ka runsheegid badan marka qaarkeed hadalkan waxaa laga yaabaa waxanba caqligaa gelayn inuu waramo marka waxaa leeyahay hadalkaas asiga caqligaaba diidaya nebiga inuu yidhaahdana min baabi owlaa waa la diidaya taas qayb wa aw maa yukhaalifu maa huwa ahbat min axaadiii ama qur'aankii iyo aayaadkii qur'aanka buu ka hor yimaada naga jooji marka akharu dilaalaatin bisidqi minhu mid asiga ka run sheegid badan oo khilaafay baa laleeyahay waidaa faraqa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa hadduu kala geey bayna alxadiidi canhu nebiga oo laga waramo iyo walxadiidi can bani israa'iila reer bani israa'iil laga warramo hadduu nebiga kala geey ow fa qaala nebiga yidhi xadiduu canii walaa takdibuu calaya falcilmu cilmigii in shaaa allahu yuxiidu wuxuu koobayaa ana alkadiba beenti aladii kadibkoo nahaahum nebiga uu ka reebay canhu can ilkadibi huwa alkadibu alkhafiyu beenta qarsoon waay beenta qarsoon maxay tahay wadaalika midkaas beenta qarsoon alxadiidu in laga waramo waa caman shaksi laa yucrafu sidquhu aan la garanayn nebiga ninka nooga waramayo been haddaanan ku aqoonin xataa faa'iida male waa in run lagu yaqaanaa beenta qarsoon waxaa weeyaan nin run iyo been lagu aqoonin haddaan nebiga inuu noogu waramo aan aqbalno waxay la mid tahay anagoo raalli ka noqonay nebiga in laga been sheego liannahu ninkaas waxaa ixtimaali karta inuu beenlow yahay in run leeyahay marka beentaas ixtimaalkii imaanay bay nebiga dhib u keenaysaa laleeyahy wadalika alxadiidu waa beenta qarsan caman laga warrama laa yucrafu sidquhu lianna alkadiba beenti idaa kaana manhiyan canhu hadduu yahay beentii mid layska reebay calaa kulli xaalin falaa kadiba been ma jirto acdamuka been ka weynin badan min kadibin been calaa rasuulillahi lagu been sheego waxaa la leeyahay been in la sheego awalay horay mamnuuca ahayd midda nebiga uu leeyahay laa takdibuu calaya gooni ahaan nebigu uu leeyahy waxaa waaye aniga hadalkayga gooni ha loogu dadaalo beenna awalayba mamnuuceedo nin muslima inuu been sheego ayna bannaanayn oo calaamaatu nifaaq laakiin nebiga beenta lagu sheega waa ka dimban badan tahay dadaal dheeraadina way u baahan tahay raximah llahu tacaala alxujatu fi tahbiiti khabari lwaaxidi eh, waxaa meeshaan musanifka uu cinwaan ugu samaynaya ama baab daliilka ama xujada caddaynayso fi tahbiiti khabari lwaaxidi qofka keli ah wuxuu waramo sida loo sugi lahay ama macnaha daliilka cadaynaya sugnaantadiisu midkaa sugnaanshadiisu yuu musanifka inta ka cadaynay hadda waana soo dhaafay oo waxaan ku dhex jirno dhan ayada bay ahayd laakiin middaa wuxuu musanifka hadda u khaas yeelay intii kale wuxuu ahaa ka muqadima ama hordhac adilada sharciga markay tahay arrintaas sugnaanayso nin muslima inuu ka dooda aanan ahayn hadda buu musanifka ka hadlay laakiin intii hore waxay aheeday horta kayfiyada loo tasawuri karo qadiyada alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi shayga markaad ku xukmi kartid horta waa inaad sidiisa fahamtaa marka haddii maanta lagaaga sheekeeya maalan ka soo qaado shufca oo kale daliilka shufcada saas weeyaan haddii hore lagaaga bilaabo oo macna shufca sharciga waxay tahay macnaheeda aadan fahmin min naaxiyat alluga iyo tacriifka iyo suuradeeda marka wax kastoo laguu sheego adiladeeda fahmi kari mayse marka tan laga hadlaya waxay ahayd hadirtan hordhaci marka adiladii sharciga ahayd ee caddaynaysa markaan khabarkii qofka keligiis u wariyey haddii sifaadkii hore aan ugu soo tilmaanay ee ahaa inuu caadil ahaado hiqa u ahaado caaliman bimaa yuxiil macaani u ahaado ama an yu alxadiida bixuruufi u yahay sifaadkii dhan markii laga helo fii kulli waaxidi min aruwaati haddana itisaal laga helo shuduudii cillo ayna ku jirin khabarkaas in la aqbala adiladii tusinaysaa inta lagaaga hadlay qaala shaaficiyu wuxuu ihi fain qaala qaa'ilun haddii uu i yidhaahdo tan iftiraad weeyaan tii hore waxawaa nin baa wax weydiinay markaasaa hadday imaamu shaafici wau le haddii cid ay i weydiiso ay i tiraahdo udkuru lxujata xujada ama daliilka sheeg fii tahbiiti khabari lwaaxidi qofkii keligii is ahay khabarkiisa sida lagu sugi lahay daliilka sharciga ahaan cadaynaya sheeg la laydhihi lahay binasi khabarin khabar cadaantiisa ku sheeg oo bimacnaa i'ti binasin sariixin min annabiy yadullu calaa hadihi alqadiya haddii laydhihi lahay aw dalaalatin fiihi naskaas aada la timiday meeshuu ka tusinaya inuu khabar waaxid xujo uu yahay iishaag hadday la yidhaahdo aw ijmaacin ama ijmaac oo tusinaya khabarka waaxidka inuu xujo yahay iishaag hadday la yidhaahdo faqultu lahu waxaan u leeyahay marka adiladiyaa noo bilaabanayso waxaad aada u dhegaysanaysaa nusuus badan oo anigii adiga na soo mari jirta sida aan u fahamsanayn iyo sida hadda axkaamta horeo caadiga looga qaadanayo marka fii baabi alfiqi la joogo waa baabkeeda weeyaan waa midda annaga aan wada fahamsanayn laakiin nas iska caadi ah oo cid kasta ayna soo mari jirta yaa waxaa laga tusinayaa naskaas in ay daliil u tahay khabarkii kufkii haddii uu sheegay inay xujo tahay weliga haddaad maanta dhan naska aad akhrisa kuma aadan fikir lahayn marka nusuusta musanifka uu kuu sheegaya min hada alqabiil weeyaan marka quwat اlistinbaad waxa weeyaan eh, ilaahay subxaanahu watacaala nin kastaba intay taqwadiisa iyo xikmada ilaahay ay u gartay ninkaa inuu siiyo unbuu helay marka fiiri hadeertaan qaala musanifu akhbaranaa sufyaanu can cabdilmalik bni cumayrin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni mascuudi can abiihi ana nabiya qaala inuu yidhi baa laga wari nadara allaahu ilaahay ha uu ifiyo wejigiisa cabdan adoon samica maqaalatii aniga ha oraahdayda maqle ama hadalkayda oo fa xafidahaa maqaaladaydii xifdiye oo wawacaahaa haddana koobay wa addaaha haddana gutay macnaa siduu u maqlay wa taa waxay tahay horta marka ugu horayso nabiga calayhi isalaatu wasalaam ducaa oo u ducaynayo ninkii ihtimaam gooni a ah hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam siiyo marka kaas waxaad ihtimaam ku siin kartaa markaan in aada horta nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa inaad maqashid ama adiga mubaashara aad ugu maqashid ama ciddii kaloo markaa aad ka maqli laheyd aad raadisid samica maqaalati waa qayb fa xafidahaa xifdigeeda markaan an taxfada calaa macaaniha kamaa hiya aw an taxfada bixuruufiha wahiya afdal waa xifdiga labadiisii qayb waay wa wacaahaa bimacnaa waxa weeyaan xifdigii haddana aadin iloobinoo tacahud aad ku samaysay wacyiga waxaa weeyaan inaad shaygii aada xifdisay aadan dayacin weyaan wacyiga bimacnaa waxaa weeyaan an tatacahada bimaa xafidtahu min rasuuli اllaah calى alkayfiyati alatii xafidtaha minhu salى اllahu alayh wasalam wa addaahaa haddana u guto ata'diya waxaa weeyaan markaad kayrkaada u gudbinayso waa tii qolada ka hadlaysa waxay leeyihiin cilmiga laba u kalaba xadiidka alriwaaya oo taxamulki ah iyo ada labadaas weeyaan markaad shiika aad ka maqlaysid oo adiga aad cilmiga soo qaadanaysid shuruud gooni ah bay leedahay markay cilmigaas adiga aad maqasho ama axaadiidaas nebiga kayrkaada aad gudbinaysidna ayadana kayfiye kala wa marka taxamul iyo adaa baa la kala yidhaahda tii hore waxay aheeday waa taxamulka an tasmaca kalaama الnabiy waan taxfadahu kama huwa uma an yastaqira dalika almaxfuudu fii dihnika waa kayfiyat taxamul waay markii haddana ta'diya bimacnaa an tuؤdiya dalika aladii xafidtahu ilaa gayrik wa an tubaligahu kamaa samictahu aydana ta'diya weeyaan labadaas waa loo baahan yahay markaasuu nabiga waxau leeyahay faruba xaamili fiqhin nin fiqi ximbaarsan muxuu badan yahay gayri faqiihin haddana faqiih aanan ahayn muxuu badan yahay bu imise aad arkaysaa annagaa dad ka soo qaadatid qur-aankaas kariimkaa imise qofoo iska xifdisa dadkeennaan tulaabu cilmiga isku sheegao hadday cilmiga barto markaad hal aayad macnaheedi garatid adigoo intaasoo tafsiir inaad akrisata laga yaabo iyo haddana maalin kasta lafdigii aad macnihiisa baratid birri waa kaasii dhumay marka imisaa qur'aan aan ku xifdisannahay haddaad fiirisid oo kale qur'aankiina waaba dastuurkii ilaahay subxaanahu watacaala kownka in lagu maamul loogu talagalay maca daalika macnihiisa iyo ulajeedadiisa iyo wixii dhame waxba kama naqaano marka waxaad moodaa inaanba soo gelayna faruba xaamili fiqin gayri faqiih ilan wixii haddii aadan aada xifdiso marxalada ka labaad inaad inaad macnahoodii baratadaa laisku dadaalay waruba xaamili fiqin muxuu badan yahay nin fiqi ximbaarsan ilaa man shaksi u ximbaarsan huwa afqahu min asiga ka fiqi badan waxaa laga yaabaa intaas oo aayaad qur-aanka inuu xifdisan yahay intaasoo xadiid ninkan muxadidka ah waxaa laga yaabaa xadiidkan keli ah ciddatu uruq inuu inuu yaqaan baynamaa ninka faqiiha ah laa yumkin an yuqiima isnaadan waaxida oo maanta haddii la yidhahdo saddex xadiid maca isnaadkooda ku sheeg ma ka soo bixi kara laakiin matnigan maanta dhan waxaa laga yaabaa haddii la yidhahdaa faa'iida cusub ka keen waa ka keeni kara marka ummadda sideedaba waxaa weeyaan yukamilu bacduhaa bacdan yani qayb kastaba qayb kale way dhammaystiraysaa laakiin waagii horo yani zamankii maalan aلصaxaaba wالtaabiciin wataabici taabiciin ilaa zaman اla'ima waxaa aada u yar inaad kala saartid ninkii asagoo muxaditha wa fi lwaqti nafsihi waa faqiih waa mufasir ma kala bixin karaysid a'imada dham oo waaweyn markaad u fiirisid qeybtii oo xadiidkii iyo tafsiirkii iyo fiqiga inta dhan waa isla socdaan hadda maalan malik bnu anas oo kale markii laga hadlayo xadiid markii laga hadlayo waxaa lagu bilaabaa min alama aladiina yurjacu ilayhim fi ljarxi wاtacdiil ma aha riwaayat axadiid kelima ah ninka ruwaadka hadalkiisa laga qaato waxa inay xun yihiin inay wanaagsan yihiin weeyaan fiqi haddii loo noqdana waxaa weeyaan imaam min aimati اlarbaca wahaakada dawaaleyka markay waqtigii hore lakalama saari karin laakiin afar boqoloo markay hijrada ay timiday waxa la yidhaha takhasusaa bilowda qola muxadiثiin la yidhaahdo mujarad xifdi اlasaniidi wاطuruq wاshawaahid wاlmutaabacaat oo macaani badan aan garanayn iyo qolo fuqaha la leeyahay oo jaahiliin can اlxadiiثi tamaaman ah markaasay bilaabatay infisaal weyn baa ka dhacay markaa bada'a bacduhum yucaadil bacd alaakhar laakiin waqtigan imaamu shaafici uu joogay iyo wixii lami ka horeeyey wuxuu ahaa ninka kaana faqiihan wamuxadiثan wamunadiran wamufasiran intoo dhan waa isku ahaan jira ayb waruba xaamili fiqin wuxuu badan yahay nin fiqi ximbaarsan ilaa man huwa afqahu minhu kan ninka faqiihsan oo ka ogaal badan naska uu haystana xugumka soo saaro kara muxuu badan yahay markaasuu nebigu wuxuu yihi halaaثun saddex laa yagilu calayhina laa yaqilu calayhina iqlaal haddii laa yaqilu bifatxi اlyaai wa kasri اlgayni alxiqdu baa lagu fasiray ayb laa yaqilu calayhina markaan kuma xasadnimo qalbu muslimin iskama xasdo laa yaqilu calayhina iskama xasdo qalbu muslimin nin muslime qalbigiisa saddexdan soo socoto iskama xasdo intuu daaqadiisa kari kara waa ka qaata oo waa maxay ikhlaaskii iyo muslimiinta oo loo nasiixay jamaacata muslimiin oo la laazimo ninkaas iskama xasdee intuu awoodiisa kari kara buu ka qaata haddii yaqilu la yidhahdo laa yaqilu iskama xasdo calayhina qalbu muslimin iskama xasdoo ninkastaba kastaba taagtiisuu kala yimaado ama laa yaqilu calayhina qalbu muslimin iskama xiro iqlaal haddii la yidhaahdo bidami اlyaai wa kasri اlgayni yugilu min aliqlaal laga keeno qalbigii muslimkahay iskama xira saddexdan laakiin waa u furaa qalbigiisu oo intuu karaankiisu ka qaataa labadii macno waa isku dhow yihi saddexdii marka ikhlaasu lcamali lilah ilaahay camalkii camalka oo ilaahay loo khaliso alaa lilaahi diin اlkhaalisu ilaahay waxa weeyaan subxaanahu wa tacaala siduu noo sheegay xadiidkii qudsiga ah camal oo gayrkiis ilaahay uu laleeyahay maba aqbalayo man camila camalan ashraka fiihi gayrii taraktuhu wa shirkah ou nabiga calayh isalaatu wasalaam uu xadiid qudsiga ilaahay ka wariyay lain ashrakta layaxbaطana camaluka ikhlaaska macnihiisa waxa weeyaan camalkii ilaahay keligiis aadan wax kale ugu darin ood asiga dartiis ayna kaa ahayn isweynaysiin ay ka ahayn cilmi badasha lagugu tilmaamay dadka ha ku ammaano ay ka ahayn eh, ninkan waa nin maashaa allah yani eh, cilmiga adiga waxay rabto sumca riyaa waxay noqoto ha noqoto darajaad weeye ilaa ilaahay yani ilaah kale la caabud laga gaaro intaasoo dhan ikhlaaskii wey wax u dhimaysa marka camalka waxaa la rabaa ikhlaasu اlcamali lilah walidalika huwa اladii khalaqa اlmowta wاlxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camal axsanu اlcamal wuxuu noqon karaa baa layidhi waa midka sawaabka haddana ikhlaaska uu ku jiro labadaas weeyaan axsanu اlcamal badiga camalka waxba tari maayo laakiin camalka ugu wanaagsan camalka toosan oo shareecada say ula timid loo raaco iyo haddana asigoo ikhlaas ah ninkii waa imaan karaa salaadii sidii loo rabay shuruudeedii arkaanteedii wanaageedii waa la imaan karaa laakiin iyadoo saas yuu u dugan karaa ninkan salaad buu macnaha dukadaa ama si fiican u dukadaa ha lagu yidhaahdo salaaddii sawaab waa tahay oo sidii loogu talagalay sharcan ahaan waad la timid laakiin ikhlaaskii amaqa haddiid ikhlaas keligiis la timaadid sawaab aadna maqan yahay wax tari maayo yani salaadaan ilaahay dartiis u dukaan isleedahay mana taqaanid markaan rukuucdii eh, maxaan ku yidhaha sujuuddii wixii u waajibay iyo wixii ka dhinmay ma taqaanid marka ikhlaaskaas waxdahu maa yakfik marka waxaa loo baahan yahay alikhlaas maca almutaabaca aw iqaaci alcamali cala asawaab labadaas shay haddaa lagaa waayo camalka wax qiimaa ah ma lah ayb wاnasiixatu lilmuslimiina iyo dadka muslimiintaoo loo nasiixay nasiixa waxaa weeyaan ninkaan waxaad og tahay inay khayr ay u tahay diinan wadunya inaadan ka qarin ood u sheegtay wanaagga saanay kugu jirtaa saanaan kuu arkay inaad tiraahda nasiixada macnaheed saas wa iyo waluzuumu jamaacati lmuslimiina ee waluzuuma jamaacatihim dadkii muslimiinta ay jamaacadooda la laasimo waatuu nebiga man shada shada fi naar baa layidhi marka ijmaaca muslimiinta ama meesha ay isku raacaan oo wanaag ah inaadan qarda jeexin adigal rabo walidalika suu musanifkii doon doono waxa waye min adilat اlijmaac waman yushaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina lyidhi ninkii mu'miniinta jidkooda jidan aheen ninkii raaca ninkaas waa nin dhunsan weeyaan markaasaa yidhi faina dacwatahu muslimiinta dacwadoodu tuxiidu way koobaysaa min waraa'ihim yani dadkaas camalkaas sameeya dadka muslimiinta ducadooda yaa ku hagee yaa ku hareeraysan oo wax xun oo dhan ka reebayso qofka hadduu camal khayr i sameeyo camalkaas khayrkee shar badan oo kugu dhici lahayd buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga difaacay ayb intaa xadiidka waa guud ahaan laakiin kayfiyaة istidlaali hada اlxadiiثi على تثبيت الخبر min أين taasaa la isku haysta wuxuu leeyay musanifka falamaa nadaba rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa markuu noo ciyay ee noo macnaha noogu yeeray ila istimaaci maqaalatihi maqaaladiisa in la maqlo iyo wa xifdihaa in la xifdiyo iyo wa in la guto imra'an markuu ugu yeeray shaksi yu gudanayo markuu nebigu ugu yeeray walimru'u waaxidun qofkiina waa keli walimru'u xadiidka imra'an markuu nebigu yidhi imra'an bimacnaa walmar'una waaxidun lafdiga mar'iga la yidhaahdo ama imra' la yidhaahdo waa luqa ahaan waa hal qof walimru'u macnaha shaksigana waaxidun weeyaan dalla wuxuu tusiyey calaa annahu nabiga laa ya'muru inuusan amraynin an yu canhu in laga guto wax laga gaadhsiiyo ilaa bimaa taquumu bihi alxujatu xujada waxay ku qumayso laga heli kara mooye calaa man ay ku qumayso ay ku oogmayso addaa ilayhi shaksigaas uu u gutay markuu nebigu yidhi nadara allaahu imra'an ama cabdan waa hal qof weeyaan halkii qof waxaa layidhi samica maqaalatii faxafidahaa wawacaaha wa addaaha layidhi dad kale u gudbiyey marka haddii ninkan keligiis wax aan laga aqbalaynin gudbintaas dad kale uu u gudbinayo wax faa'iida ma lahaan lahayn laakiin markuu yidhi hal qof oo nebiga wax iga maqlay oo dad kale u gudbiyey qalbigiisa allah anuuriyay markii la yidhi yaa waxaan ka fahmnay qofkaas hadduu nebiga wax ka gudbiyo inay gudbintiisa ay ansaxayso ayna laasim ku tahay ninkii la gaarsiy inuu qaato taas baa loo jeeda ah, walimru'u waaxidun yani mar-iga xadiidku lagu sheegayna shaksi weeyaan markii saas ay dhacday dalla wuxuu tusay calaa annahu nebigii laa yaamuru inuusan farayn an yu canhu in laga gaarsiiyo xaggiisa xadiidkiisa ilaa bimaa taquumu bihi اlxujatu xujada waxay ku oogmayso calaa man shaksi ay ku oogmayso ay ku laasimayso addaa shaksigaas ou u gutay ou u gaarsiiyey ilayhi ilaa shaksi اlmubalagi shaksiga la gaarsiinayo wixii la gaarsiiyey inay xujada ku laasimaysa mooyee nebiga ma dhihinayn qof wax iga gaarsiiyo liannahu eh, shaniya inamaa yu-addaa canhu nebiga waxaa laga gaarsiiyaa xalaalun xalaal xalaalow yu'taa iyo wa xaraamun yujtanabu xaraam laga fogaado iyo wa xaddun yuqaamu xad qofkii lagu oogo iyo wa maalun yu'khadu maal qofkii laga qaado iyo wa yucطaa oo la siiyo iyo wa nasiixatun baa nabiga laga gaarsiiyaa fii diin wa dunya nabiga marka uu leeyahay waxa laga gaarsiiyo waxa nabiga laga gaarsiinaya xadiidkiisa imaa inay tahay shay xalaal ah ou nabiga yidhi shaygaas wanaagsan in hala sameeyo iyo inuu yahay xaraam oo ha laga fogaada in ay tahay xad oo qof cuquubo intay gashay xad laga oofinay in uu yahay maal qof laga qaaday ama la siinay ama nasiixa intaasoo dhan kama marno macnaha nebiga xadiidkiisa waxyaalaha uusan ka marneen uu ka mid yahay liannahu shanii inamaa yu-addaa canhu nabiga waxaa laga gaarsiiyaa xadiidkiisa wuxuu noqonaa xalaalun xalaalun yu'taa saasaa fiicnaan lahayd sidii bacda nusaha ay qabto iyo wa xaraamun yujtanab xaraam oo laga fogaado iyo wa xaddun yuqaamu xad oo qofkii lagu oogoo lagu dhufto macnaha ama xaddu sariqa ama xaddu lqadfi waxay noqon iyo wa maalun buu noqon karaa yu'khadu laga qaadaa min ashaqsi wa yucطaa lishaqs yani maal qofkii laga qaado ee qof kale loo qaadoo la siiyo iyo wa nasiixatun u noqon karaa fii diini wadunya wadalla waxau tusiyey calaa annahu shaniya qad yaxmilu lfiqha xadiidka fiqigiisa inuu ximbaari karo kayru faqiih niman faqiiha ahayn faqiihoo yakuunu lahu u ahaanay hayru faqiihoo yakuunu lahu ahaanay xaafidan mid xifdiyo walaa yakuunu fiihi faqiihan aanan ahayn waxaa dhici karta xadiidka nebiga dadka gudbinaya qaar ka mid eh inay yihiin siday nebiga ugu maqleen le u xifdinayaan laakiin ulajeedada nebiga inuusan garanayne qofka uu gaarsiinayo horay uu ka fahmay marka hayru faqiihin inuu yahay aa dhici karta niman fiqi aan aqoonin yakunu lahu lidalika alkhabari aw alxadiidi xaafidan buu ahaanaya walaa yakunu fiihi faqiih aan faqiihna aan noqonayn ayb xadiidkaas horan waxaan ka qaadanay maadaama nebiga owre nin allaale ninkii wax iga gaarsiiyo dembigiisa qalbigiisa allaha iftiinay markii la yidhi waxaan fahamnay qofkaas ducadaas nebiga ma gaarin ilaa wuxuu nebiga ka gaarsiiyey wax ansaxaya weeyaan asagoo keligiisa ayib ninka la gaarsiina uusan awood u lahayn inuu diido inuu aqbala ay laazim ku tahay taas marka maxay noqotay yani iqraaru الnabiy calى taxdiiثi اlwaaxidi canhu salى اllahu alayh wasalam inuu qof keligiis nebiga ka warami karo yaa la sheegay wamru rasuul llahi waamru rasuuli اllahi ilaahay rasuulkiisa amarkiisa biluzuumi jamaacati اlmuslimiina muslimiinta jamaacadooda in la laazimo nebiga ou amray mimaa buu ka mid yahay yuxtaju bihi loo xujaysto fi ana ijmaaca almuslimiina muslimiinta ijmaacooda in shaa allahu laazimun inuu yahay wuxuu leeyahy markuu nebigu yidhi waluzuumu jamaacatihim u yidhi waxaa laga qaatay inay muslimiinta waxay ku ijmaacaan nasba uusan ahaanina in la qaato inay waajibta wadalla wuxuu tusiyey calaa anahu nabi eh, wa amru rasuuli ilaahay rasuulkiisa amarkiisa biluzuumi jamaacati lmuslimiina ou amray muslimiinta jamaacadooda meeshay joogta in la laasimo tafaruqa iyo khilaafka laga tago mimaa yuxtaju bihi waxa loo xujaystuu ka yahay fii ana ijmaaca almuslimiina muslimiinta ijmaacooda laasimun inuu yahay in shaa allahu bimacnaa daliilkan asiga aniga ma goynayo laakiin sidaasaa ii muuqata buuri ayib kaas daliil baa laguu sheegay akhbaranaa sufyaanu qaala أخبرني سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يخبر عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته لا ألفين yaanan helin buu yidhi أxadakum أxadkiina mutaki'an asoo iska cugsan ee iskaga dangiigo calaa arikatii sariirtiisa saasuu isaga dila sariirtan oo banaanka lagu dhigto galabtii lagu raaxaysto oo kale yay u dhowdahay ninka saas intuu yidhaahdo labada lugood isa saartay yayna dhicin buu nebig yidhi yaatiihi lamru min amri amar uu u imaanayo oo amarkayga ka mid ah oo nebigaasaan yidhi ala oo amarkaasoo mimaa nahaytu canhu waxaan aniga reebay ah aw amartu bihi aan amray amarkaygaa uu imaanayo waxaanaa nebiga u amray waxaanuu nebiga ogolaaday markii la yidhi aw diiday fayaquula marka uu yidhaahda yaysan dhicin buu nebigu yidhi laa nadrii ma ogin waxaad sheegay waxay tahay ma garanayno maa wajadnaa fii kitaabillaahi waxaan ka helna itabacnaahu saas nin dhahayaa la helin buu nebigu yidhi nin dhahaya markuu lugaha intuusu saarto yidhi qur-aanka aniga waan dhammeeyey waan xifdiyey waxaad sheegaysa warka ma ahay laakiin qur-aanka hadday un ku jirto waan qaadanayna haddii kale war umahay saas nin dhahayaan la helin xadiidkan sharxiisu waa noo soo hormaray qaala bnu cuyaynata waأkhbaranii waxaa ii khabray buu yihi moxamed bnu lmunkadiri can الnabiy bimili mursala moxamed ibnu munkadir waa taabici maa rafacahu taabici ilى الnabiy mursal baa lagu magacaabaa mursal bimujmalihi cinda almuxadisiin saa horey usoo sheegna xujo ma ah laakiin haddii macnihiisa haddana mursal kale uu ku yimaado waa isku qawiyoobayaan gebigoodba haddayna ikhtilaaf ahayn waxa weeyaan almursalu maca xadiidi اlmusnad اlmutasili yataqawى bihi اlmusnadu waa dhib ma laha hadda sida hadda noo soo jirtay oo kale wa ayb wa fii hada midkan waxaa ku sugan buu yidhi tahbiitu اlkhabari can rasuuli اllahi khabarka nebiga in laga sugo iyo wa iclaamuhum in la ogeysiyo anahu ana dalika alkhabr laazimun lahum inuu laazim ku yahay nebiga wixii ka yimaada in la qaato in la ogeysiiyo yuu ku sugan wain lam yajiduu lahu haddaysan u helin nasa xukmin xukumkaas inuu cad yahay fii kitaabillaahi uu ku cad yahay yaanba la heline inay qaataana laazim ku ah wa fii haadaa midkaana waxaa ku sugan tahbiitu lkhabari khabarka ama xadiidka oo la sugan can rasuuli illaah oo nebiga xadiidkiisa in la qaadan karo yay xadiidkaa laga qaadanay iyo wa iclaamuhum inuu ummaddii la ogeysiiyo annahu ana alxadiida can rasuuli illaahi laasimun lahum calayh inay qaataan ay laasim ku tahay ayna ka tegi karin wain lam yajiduu yayba u helin lahu lidalika alkhabari xadiidkaas macnihiisa nasa xukmin ay mansuusa xukmin xukun midkiisa la caday fii kitaab illahi xadiidkaas nebiga soo gaaray aayad qur'aan oo asiga ayidaysa aanba la heline xadiidkaas nebiga ka yimid in la qaataa waajib u ah saasay macnaheedi tahay wa midkaana mawduucun waxaa la dejiyey fii gayri hada almawdici meeshaan waxaan ahayn habeeno badan baan ka soo musanifku ka soo hadlay yacni xadiidka nebiga in la qaata inay waajib ay tahay guud ahaan wain lam yأti calayha kitaabu اllahi ina sunada nebiga la qaadanayo biأyi wajhin min alwujuh oo dhan ay ku timaado ama ha ahaato mubayinatan likitaab اllahi ama ma ha ahaato shaarixatan lahu ama muqayida ama an tanfarida bxukmin jadiid laysa fi kitaab اllahi intaba in la qaadanayo waajib bay u tahay ayb أخبرnaa malik عan زayd bn أslm عan cطاء bni yasaari ana rajula nin baa qabala imra'atahu naagtiisabuu dhunkooday yacni zawjatahu naagtiisau dhunkooday wahuwa saa'imun asoo sooman nin naagtiisa inuu dhunkooda dhib ma laha laakiin dhibka maxay ka timid wahuwa saa'im asigoo sooman yuu naagtiisa dhunkooday fa wajada min daalika midkaas wuxuu ka helay wajdan shadiidan yacni murug aada u dheer wajdig bimacnaa waxaa weeyaan waa murugta dheer bale wajdan shadiidan aad buu ugu murugooday naagtii markuu dhunkoodo ficilka uu ka dhacay asoo sooman ou ogaaday ka murugooday wuxuu rumaxaan maxaa kugu ximbaaray saasuu ka murugooday fa arsala imra'atahu naagtiisabuu diray tas'alu can daalika midkaas iyadoo weydiinayso fa waxay naagtii u gashay calaa ummi salamata ummi salama ay u gashay ummi lmu'miniina ahayd umi salama oo ixdaa zawjaati rasuul maadaama ay nebiga ku dhow dahay axkaamtaas aydaa taqaane wuxuu uri iisoo weydii nin soomano naagtiisa maalin dhunkooday dhibka ay leedahay iisoo weydii buu uri fa akhbarathaa marka way u sheegtay naagtii baa tagtay umu salamaa loo sheegay fa qaalat ummu salama waxay u tidhi ina rasuula allaahi yuqabbilu waa dhunkoona wahuwa saa'im marka nebiga ka xagga mee loo dhaafo ma leh waxay tihi nebiga maadaama xaaskiisa ay tahay waa i dhukoon jira nebiga asoo sooman saasaa leeyihi marka ninkii hadalkii u same waxuu sameeyey waxau u helay makraj i meel looga bax farajacat ilmar'atu naagti waa y noqotay ilaa zawjihaa fa ahbaratu waxay u sheegtay wixii umu salama ay usoo sheegtay fazaadahu dalika midkaas wuxuu u ziyaadiyey sharan dhibaato hor lahaaba ninkii